alxamdu lilaahi rabb اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu calى sayidi اlmursaliin wcalى aalihi waصaxaabatih wاtaabiciina lahum bixsaani ilى ywm اddiin wbacd waxaynu kusoo guda jiray risaaladii manhaj jamacat اlictisaam bilkitaabi wasunna waxaynu in sha allahu tacaala fadhigeennani waa fadhigii sideedaad waxaynu wax ka odhan doonaa baabka saddexiyo tobnaad manhaju dacwati watakyiir manhajka dacwadda iyo takyiirka ummadda diinta lagu bedelayo kaa baabkiisii ayuu ka hadlayaa wuxuu leeyahay kitaabku ama risaaladu yambagii an yuclama ana gaayaati dacwati arbacatun waxaa habboon in la ogaado yoolka ama ahdaafta dacwadda ilaahay diinkiisa dadka loogu yeedhayo waa afar qodob afar qodob ayaa gaayadu iyo ahdaaftu ay noqonaysaa wahiya hidaayat nnaasi ilaa diin illaah dadku ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa lagu hanuuniyo wa iqaamat اlxujati cala almucaanidiina wاlmukhaalifiin xujada oo lagu ogo ee kuwa xaqa ka hor imanaya ee khilaafsan si aanay bari ilaahay subxaanahu wa tacala agtiisa waxgara u helin wa adaa-u alamaana allatii kallafana allahu biha iyo inaan gudanno ammaanadii iyo xilkii ilaahay subxaanah wa tacala inuu kalifay ee ummadda in la gaadhsiiya khayrka wa iclaau kalimat illaahi ilaahay subxaana wa tacaala kelmaddiisa oo kor loo qaado filadhulka korkiisa taas ayaa waxay tahay ahdaafta ama khaayaadka looga jeeda dacwadda marka waxaa weeyaan dacwaddan waa dacwa ilaahay subxaana wa tacaala manhajkii nabiy llaahi moxamed wasalam ku socota maqaasida iyo ahdaafta loo dan leeyahayna waxaa weeyaan in ummadda la gaadhsiiyo khayrka in la gaadhsiiyo oo waa manhaj اlambiyaa ya ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik baa ilaha yihi subxaana wa oo weliba haddii dadku ay kaa hor yimaadaan adiga laguma dirsane aduu khayrka sheeg fain caraduu famaa arsalnaaka calayhim xafiida adugu inaad waardiyeysa kumaanan soo dirin laakiin adigu xaqaad gaadhaysa isbaar calaa rasuuli ila albalaagu اlmubiin waa kaa la yihi wa tacaala marka qofka daaciga ahi diintii ummadda gaadhsiinayaa khayrka uu faafinayana u joojin maayo cidna dhib kasta oo kaga hor ama dadku ha diideen ama ha ka yimaadeen ama ha maageen manhajka ambiyadu waa caynka oo ilaahay wuxuu ku leeyahy rasuulka walaa yasudunnaka can aayaati illaah bacda id unzilat ilayka wadcu ilaa rabbik walaa takuunanna min almushrikiin rasuulkuna salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dacwaddaa waa u qumay oo dadaal weyn waa kii ku bixiyey <coughs> waa kii hadaladii ay siiradu ka soo guuriyeen ama kutubad siyarka in lam yakun bika calaya gadabun falaa ubaali walaakina caafiyatuka hiya awsacu lii waxaa wey marka in e, barnaamijku caynkaa yahay oo dadka in markaa loogu yeedho hanuunka baa hadaafti ka mid in hanuunka loogu yeedho oo mugdiga laga saaro waid qaalat ummatun lima taciduuna qowman illaahu muhlikhum aw mucadibuhum cadaaban shadiida qaaluu macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun marka dadka in ay hagaagaan oo wanaagsanaadaan oo cabsi laga helo waa danta la leeyahay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin alif laa amra kitaabun anzalnaahu ilayka litukrija annaasa min aulumaati ila anuuri biidni rabbihim marka waxaa weeyaan rasuulkuna saa u saxaabada farayay in dadka diinta loo sheego oo qisadii cumar eh, ninkii loodhan jiray saxaabiga cali bin abi taalib waad garanaysaa yowma khaybar haye muxuu ku yidhi yowma khaybar ha ha waa sax adigu diinta gaadhsiin waa infidaa raslik dhaqaaji oo islaamka ugu yeedh waa akhbirhum wixii ilahay ku ajiyey usheeg usheeg baa la diinti gaadhsiin marka gaadhsiinta diintu waa hadafka dadkao dhan markaa dee faraya rasuulku cid kastoo u dirayo xilkaasaa saaraa saas darteed ba qofkii dee waa diinta bishaarada e, ah bashiruu walaa tunafiruu yasiruu walaa tucasiruu waa kii rasuulku al salawaatu ullahi wasalaamu calayh e, waxaa ka mid a oo hadaafta ka muuqanaysa in xujada lagu ogo kuwa macaanidiinta ah oo kuwaasi beri ka maalinsaana gal u helin maxaa u daliila rusula mubashiriina wa mundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allaahi xujatan bacda arusul beri ka maa ilaahu nama soo gaadhay ilah maxaa noogu soo duri waa cid saana odhanin walow ana ahlaknaahum bicadaabin min qabli laqaa'uu rabbanaa lowlaa ansalta ilaynaa rasuulan <coughs> markaa muujinta kelmadda in la muujiyo waa waxyaabaha aadaabta ka mid a ah. aladii arsa rasuul bilhudaa wa diin اxaqi liyudhirahu cala diini kulih waa ka yidhi alle subxana qaatiluum xataa laa takuuna fitnatu wayakuuna diinu kulluhu lilah saas baa markaa dacwadda ahdaafteed uu yahay marka saa loo muujinayo waxaa jira ah dacawaad kale oo si kale u aaminsan iyagu shaqaynaya oo ku ummaddan si loo hagaajiyo takiiru dhaco takiirku wuxuu ka imanayaa xaq min alqima min alqima alqaacida oo maxaa loo baahan yahay xukunkaa la qabto dawadu waa halkaas haye see loo qabanaya labay kala jabeen kuwa yidhi waxaan meesha haystaa waa murtadiin markao in duunan lagu gaala bixiyaa oo markaa la laayaa oo meesha qabtaa waa waxyaabaha noocan jihaadiyiinta lagu sheego ee dagaalama caalamka islaamka markaa maamulada iyo dagaal ku wada oo le waxaan waa gaalo kadibna waa safaynayna manhajkaas waa manhaj munxarif inxiraaf ku jiro oo khilaafsan hadigii rasuulka salawaat wasalaamu aleyh nataaijna ma leh nataaijna ma laha midina waxa weeyaan qola odhanaysa iyana waa qimada ha wado oo maxay ah xoogaa xagga baarlamaanka iyo siyaasadda iyo xoog la saaro iyo inaan isku mashquulin meelaha hoose amar baa loo baahanya in la bixiyo waxaan ah, dacwadana sheegaysa amar baa la bixinay xagga saa hala qabto oo markaa wixii kala dayacaya waxaan leenahay taasina manhajkii saxa maaha manhajka saxa waxaa weeyaan bulshadu diintani waa diinu takyiir oo la doonayo sharaa'ic اlmujtamac mid dowlad haysta mid eh, eh, oday ah nin garbood oday maxaan ku dhahdaa dhalinyaro sharaa'ic اlmujtamac diintu inay gaadhaa maraafiqda kala duwan ee dowlad iyo meel kasta iyo qimay alqaacida dhammaan waa dacwo ku wajahan oo rasuulku ummadoo dhan diinta waa loo soo diro la gaadhsiiyo khayrka loo sheego ummadoo dhan in la islaaxiyo marka sidaa baa guud lajadu qortay manhajka اctisaam bkitaab wa sunna waa manhajka caynkaa ku shaqaynaya wa amaratu dacwatu wa hamaratu dacwati fi اdunyaa hiya iijaad اlmuslim الsaalix waxaa weeyaan amarada marka dacwaddaasi marka shaqayso maxaa la helaya adduunyada waxaa soo baxaya marka si aada loo shaqeeyo oo dacwaddu hirgasho muslimkii saalixaha qof muslima wanaagsan mujtamac saalix mujtamacii toosnaa oo waxaa la helaya adduunkan fardigii muslimka ahaa qofkii muslimkaa ah, macnaha dee dadku waa muslimiin laakiin waxaa loo jeedaa muslimkii diinta ku toosnaa caqiidatan wa suluukan wa akhlaaqan wa cilman wa manhajan qof toosan marka in la helo qofkii muslimkaa ah, in qoyskii muslimkaa ah la helo in la helo bulshadii muslimkahayd in la helo dowladdii muslimkahayd oo maraafiqi dowla ay noqoto yani diintii u heelan oo nidaamka ay ku soconaysa andimadoo dhan aslimatlanima waa la yidhaahdo ummaddu markay noqoto amaradaasa la helaya adduunka aakhirana wuxuu yihi waamaratuhaa fi aakhira hiya alfawzu biridwaan اllahi wa jannatih midhaha la helaya aakhirana waxa wey in lagu liibaano ilaahay subxaana wa tacaala raalli in la gaadho ayaa soo baxaysa somaaragta manhajuna fi اdacwati wاtagyiri huwa manhaju rasuuli اllahi salى اllah alay slm fi dacwa ilى اllah manhajka dacwadda iyo tagyiirka aanu wadnaa waxaa weeyaan waa kii nabiy llaahi moxamed salawaatu اllahi wasalaamu calayh fi dacwati ila llahi wa takyiiri اnufuusi walacmaali walmujtamacaat nufuusta oo la bedelo iyo acmaasha iyo bulshada arrimahaas sidii uu rasuulku u waday baanu anana ku wadaynaa oo qaacidadu waxa weeyaan albad'u bitakyiiri اlanfus in laga bilaabo nafta bedelitaankeeda oo iyo hagaajinteeda caqiidahaan nafta la hagaajiyo cibaadahaan la hagaajiyo akhlaaqaan la hagaajiyo maxaa u daliila haye in laga bilaabay halkaa nafta in la hagaajiyo maxaa u daliila ma haysaan in allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiru ma bianfusihim iska jir marka waxa tagyiirku halkaasu ka bilaabanaya rasuulkuna halkaasu ka bilaabay salawaat ullahi wasalaamu calayh marka ummadda in sidaas dacwad ugu socotay khayrku meel kasta galo oo ummad fiicanoo toosan baa wax qaban karta marka wuxu uhi aakhidiina fi lictibaari almafaahim alaatiya limaa laha min aharin fi lmanhaj aakhidiina xaalna kuwa qaadanaya fi lictibaar inagoo tixgelinaya mafaahimtan soo socota oo saamayn weyn ku leh manhajka markaynu qaabka u hadlayno leenahay manhajkii rasuulka oo dacwadda in takyiirka waa kaasaan wadnaa waxaa waxaa la tixgelinayaa qodobadan soo socda kow الshacb الصoomaaliي shacb muslim yaxtaaju ilى taصxiixi caqiidatihi wa taqwiimi suluukihi wa tahdiibi akhlaaqihi wa islaaxi nudmi xayaatihi shacabka soomaalida waa shacab muslima dacwaddani shacabkaa soomaalida ku wajahantahay aanu ka dhex joogno oynu afkooda ku hadlayno ayaa ayaanu ka dhex shaqaynaynaa oo jamacadu ka dhex shaqaynaysaa maanic kamaa cid kale dee inay diinta u sheegtay lakiin hadda meeshay dacwadu waa dacwa caalamiya qaar baa waxay sheeg sheegaan dacwadooduma waa dacwad soomaaliyeed oo hadda ma dacwad kala wataan kuwa kuwa meelaha ay rabaan inay bushiyaan oo ku yidhahdaan maaragtay annagu caalayi maanu nahay oo dare kale isku xoqoqaysaaye waxaad yeeshaa diintu manhajku af soomaaliya umaa de lagu hadlayaa cid kasta oo manhajkaa qabta oo adduunka joogta waa waa ragga yaga meelay joogaanba waa dacwaddeeni marka waxay dhahan waxay ku qortay inay soomaali la hadlayaan ad maaat ana waan ka weynay ule somalia ka guda balaaana waxaan iska dhigaya mogta xujumadka qaarkood marka waxa weeyaan eh, waa shacabku waa muslim soomaali caqiidadeeda sida wax badan uga qaldan yihiin soomaalida oo takaluf kugu dhacay meel kasta oo dib u dhaca noloshooda xitaa ay takhaluf kaga dhacay iyo say u nool yihiin khilaafkooda burburkooda baadiintuna ay ka waxaysanta oo wax badan baa ka lunsan u baahan in loo hagaajiyo khalaaqiyaadka dhaqanka maxaan ku dhaha caqiidada akhlaaqooda waxaas in la hagaajiyo arrinta noocaasa kii aynu maalinta hore soo qaadno ninkii loon jiray khaarijiga ahaa reer qardho maxamed nuur cusmaankii oo yidhi manhajkaan radinaya khaarijigii isagu bal wuxuu inaan dhegaysano markaynu halkaa raba inu wax ka sheego wuxuu yidhi ashacbu الsoomaaliy yushriku biاllah wayaxtaaju ilى muwaajahatin kamuwaajahati الrusul adharu الطaacata wاlاtibaac lilqaadati alcilmaaniyiin waadharu اlcamala bidasaatiir اwadciya fasaarat daaruhum daara kufrin whm mil الtataar الnaaطiqiina bالشhahaadateyn aladiina kafarhm imaam ibnu taymiya wbnu kaiir liأjli camalihim biqanuunihim اlwadciy almusamى biاlyaasiq aladii wadacahu lahum mulkuhum jankis khan intaa markuu sheegay oo yihi soomaalidu waa dad gaalo ah mushrikiin ah oo sidii ee rasushii lasoo diray ay u waajaheen bulshadoodii baa kuwana maanta ay u baahan yihiin in tawxiidka loo bilaabo quulu laa ilaha illa loo qabto hadda loo soco wa wuxuu kaloo ku cilaynayaa inay muujisteen inay hogaansan yihiin dadkan qaadada madaxda ahee cilmaaniyiinta way hogaansan yihin buuri waxay ku dhaqmayaan eh, dasaatiir wadciya waxay noqdeen markaa daarta meesha digay waa daaru kufri marka dalkan soomaalidu waa daaru kufri buu leeyahy wuxuu tusaale uga dhigay waay la mid yihiin nimankii tataarka ah ee ashaadanayey ibnu taymiya gaaraysiiyey la mid yihiin intaa markuu gaadhay isdaba qabto wuxuu sheegay uwadba waxaa la odhan kara uwadda soomaaliya baa timaado iska warran markaasu wuxuu yihi waa min asoomaaliyiin man yacbud allaha walaa yushriku bihi shay-an wayatabara'u min ashirki wa isaga iska soo reeba waxaa ka mid a ah soomaalida kuwa iyagu ilahay keligii caabudaya oon cidna u shariik yeelaynin oo shirkii ahligiisa ka banaa qaatay soo maaragti marka isagiiba wuuu isleeyahay isagaba iska reebay de anugu sibaanay waxaanu leenahay kow horta marka koowaad takfiirka noocan oo kale ah waxaa la ihahdaa waa manhajka khawaarijta altakfiir bilcumuum bulsho dhan oo islaama ah, oo daahirku diintii ka muuqato nin cumuuman u gaalaysiya waxaa lagu yaqaana khawaarijta kaasi waa madhabka khawaarijta kow soomaali waa shacab muslim ah ilahay bay rumaysan yihin rasuulkay rumaysan yihin malaaigtay rumaysan yihin rusushay rumaysan yihin kutubtay rumaysan yihin aakhiro bacd bacda mowt bay rumaysan yihin qadaa iyo qadar bay rumaysan yihin iimaanka markii la weydiiyey jibriil uu su-aasha keenayna maxay ahayd an tumina billaahi aliimaan wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowm alaakhir wa khayri wa sharri soomaali waa muslim masaajidii bay ku tukanayaan culaysayeen salaadii bay adimayaan oy daahirsadeen ku tukanayaan oo rasuulkaa wuxu uhi man sallaa salaatana wastaqbala qiblatana wa akala dabiixatana fadalika almuslim qofka qiblada u tukanaya masaajida cibaadaysanaya waa muslim rasuulka ina yihi salawaatu wasalaamu calayh waa muslim soomaalidu waa diinta ilahay ku dhaqmayaan oo hadday tahay eh, cabaadada noocyadeeda kala duwan salaad soon bishaa soon waddanka dhan waa laga sooman yahay xajka waa la xajinaya wixii awoodu leh dumarkii bay mehersanayaan meher baa lagu dhaanaya shareecada islaamka ah xukunkii iyo qadihii bay isula tegayaanoo dadkii meeshay ku arkaan shareeco inay jirto wax kala xukumaysa way aadayaan bal isticmaalkii gaalka ee kiristaanka waddanka haystay bay la dagaalamay oo la jihaadeen oo aanay ogolayn ninbaa ii waan meel w magaalo waa joogi jiray nin aada u fog buha marka la caqiidada dadka tasawufka ku fogaaday waan watay marka qaarkood saada waa ka goostay marka qaarkood oo ninka yidhi de anugu maran xaramka joogay muddo isla aabay hooyada waxaan ku dhaha bu hadii waraabuhu reerka usoo dhaco magacayga unu yeedh markaasuu intuu waraabuhu cirkaa maro markaa lai yeedho ayuu he ayuu cararaya bui intuu laba jeer saddex jeer ku furo ila anigaa meeshu jeeso gurmaday soo shirki ma war khatar wey waan aan ka yaab jiro waa sheeg markaa warkaana qoladin wahaabiyada ilatooda bu ohan jeedo waa la mar wuxuu idhaha haddaan ku dha hadda intaan ka sheeka waxa kan eh, manaaqi ku yaalla wuxu dha hadda haddaan ku idhaahdo masaajid baan dhex fadhinaa halkaan loo maxfuus ka daawanaya ka warran dee waad iska sheekaysay baan ku nin walba waxbuu sheegan karaa waxna daawan maysid ninkii noocaas ahaa yani macnaha dadka diintu waxbaa ka qaldan oo dee inxiraaf baa ku jira oo jahli baa ka haya wax badan oo ka qaldan laakiin wuxuu ahaa raggii diinta u halgamayay wuxuu leeyahy waxaan ka mid ahaa guddidii markii ingiriisku waddanka haystay iskuulkii sheekh ka dhisnaa guddidii dhalinyartu inaanay gaaloobin loo xisaaloliyay dhalinyarta laga ilaaliyay gaalka markaasaan ku af ingiriiskana maad aqooni maxaad qaban jirtay kormeeraan ahaa buuli marka iskuulka intaan tagaan masaajidkaan u fadhiistaa buuli bal masaajidka ma kusoo kordhayaan mise way yaraanayaan timahoodii cidliyahooda korto oo eegagaa buuli maalin maalmaa ka mid ah daaqadaan mala ka dhegaysta ciise iyo wax ku hadlay intaan maqlan toorre intuu qaatay baan kii gaalka ku daabay buui de waa laga kelmadun ba haystay ile ciise lagu yihahdo maarata ingiliishka ciise maaha suma gal xun baa markaa de war eka wadaaday markii uu toona ku dhutay ninkii ma dhimane muddan caar marba u cararaado marba meelaha hawdkaas u baxbaxaado magaaladu soo gala jumcuudta masaajidka u cararaado wuxuu iga sheegay qisa yaab wuxuu yihi markii dambe bal nimankaas diinta say u garanay baan kuu sheegaya wuxuu yihi nimankan askarta u shaqeeyaa inta badan waxay dhahdaan maskakay daayaan oo iga warwareegaan maalinta waay dhahdaan aw jaamici ma aw daahir wa magaciisa iga luuyihi ninkii gaalka wuuna ogyahay aan ku ogaanay wuuna ogyahay aan ku ogaanay oo kudayn kari mayna maanta waa kucaynayna waaya culimada magaladan u yeedhanayaa bal keena culimadan soo kaxaystado dooxa markaan dhaafay oo isna daaqadu markaa xafiiskiisu fadhiyo daaqada iga arkay naga arkay buuri nimanka duubta duubcadka soo socda markaa ma ogola in shobara ku kacdo m dad culama la hadlaao gaalka khaain buu gaalka gudbilaya kasuinaanka waay tahay iska noqda maalin dambe adigu cidla laga dhableysi waa la soo taaga waxaan ku ihi kitaabka qur-aanka waxaan ahayn laguma xukumi karo anugu waxaa aaminsantihiin waxaa qorqorateen diin kale wey mabaadi kale shaqo iskuma lin kitaabkaas aan u ogolay shareecada islaamka waxaan ku hadlay diinteydaa qabtay aan khayrka sheego diinteydaa qabtay waddanka nooga tagtaan diin dee dadka noocaasay ahaayeen markaas kuwan hadda waa kuleeyihin maxay sharce ka garanayaan maxay xukunka ka garanayaan xukunkii bay garanayeen diintii bay garanayeen markii eh, caalanka eh, gobonimadii ay sheegaya dhalatay waa la isku darsanayay dadkii hadda waqooyigan jooga waxay dhahdeen markii la maxaa constitution laga dhigaa waddanka lagu xukumaa culimadaa naga wakiila culimadaa naga wakiila nimanka culimada markay xaggaa tageen muqdisho oo waxoogaa maaragtay nimantiiba talyaani bale xarfaan intay heleen un casumada lagala daalay odayaasha adayd iska masaakiintaa markii dambe la qanciyo waaa wax dhiba ma lehe annaga mee joogne dee waxbaa annaga mar haddaan meesh fadhino ha u islaamka adugu nimankii soo laabto oo ragga goobjoogga baa laga shekiyey markii nimankii marka waddanka waa laga shekaysanay waddanka waxaa la lahaa wixii turjumaanada gaalka ahaa iyo ingiriiska la shaqaysan jiray waa war diintan haddaynu isku xukunno waxba inaga hari maayo waxaa gacmaha la gooyo wax dhagluhurdigo lakiin shacbweynu waa war diinta wacaneene gaalada de gaalada ku akri qaar mogti laakiin dadku majoritiga waxay lahaayeen shareecada rabnaa wadaadadii markay yimaadeen waa iskuulyaha iska galeen soo bixi waaye waadii dee heesta loogu qaaday waddankii dhammaa wax yarsiisatayda waa yahay wadaad wan dambaad cuntaa waa kaa wallaahaye waa yahay wadaad waddadii addayd waad ka weecataye hadaba dheerood saas marka nimankaasa lagu qaaday bay yidhahdaan adgu alcuud calaa raawi si kastaba ati marka dadkani dad diintana bay ahaayeen oo shareecadana yaqaan dooni in la isku xukumo markaa kuwan takfiirka iyagu u haysta iyagu inay xukunka shareecada ka hadlaan de waa manhaj afkaar qaldan marka waxaynu leenahay horta shacabkani waa shacabka muslimka baynu ah, leenahay wuxuu ku bushinayaa oo hadda uu dood ka dhigtay uu leeyahay waxay adeecaan dad dasaatiir iyo qawaaniin wax ku xukumaya masalada eh, itibaac ah in la raaco dad wax bedelay maalan aimadu laba laba loo kala qaadaado qofku hadduu ku raaco ninkii tabdiilka sameeyey ee diinta ilaahay bedelay oo shaygii xalaashaa xaaraan ka dhigay oo shaygii xaaraantaa xalaaleeyey isagoo garanaya ku raacay qofkaas waa gaal wuu ogyahay ninkan uu bedelay waa ka horta uu bedelay waa kow isna ogyahay ninka inu bedelado xalaasha xaaraan ka dhigayo wixii xaaraana xalaaleeyey saas ku raacay waa aayadda ittakhaduu axbaarahum wa rubaanahum arbaaba min duuni illaah oo tafsiirka cadiy bni xaatim oad garanaysaa rasuulku u sheegay innahum kaanuu idaa axalluu lahum shayan istaxalluuh wa idaa xaramuu calayhim shayan xaramuuh marka hadduu saa ku raaco isagoo ogsoon tabdiilkiina arkaya <coughs> <coughs> qaybta labaad maxay tahay ninkan wuxuu haystaa wixii xalaasha xalaal buu haystaa wixii xaaraana xaaraan buu haystaa soma aragtid laakiin qofkan macsiyan buu ku aeecay qofkan wuxuu samaynaya buu ku aeecay waa sida dembiga markuu sameeyo oo kale un dembiga markuu sameeyo de uu aaminsan yahin waxayna xaaraan yihin zinuu ku dhacaya xaaraan buu arkaya dee u gaalood maayo eh, inama taacatu macruuf bay ahayd inu ateeca maayo lakin macsi qofkaasi macsi buu ku jiraa ibnu taymiya fataawadii tafsiirkaas labadaa qowl buu soo saaray waad weliba soo noqonaysa ijmac oo kaleatal ah <coughs> dadka eh, shacab weyne eh, in la yidhaahdo waxay raacsan yihiin qaanuunka iyo nidaamka sharciga khilaafsan way ku raali yihiin arrintaas arrin sax maaha wax ummadana lagu xukumi kara maaha oo rasuulku uu sheegay dad madaxa idin xukumi doona oo madaxa idin noqon doona oo fa tacrifuuna minhum wa tunkiruun waaa wax wanaagsan waa wa qaldama ka horgi doontaan faman ankara faqad bari waman kariha faqad salim walaakin man radiya wataabac ciddii raali noqotay waxaan ku raacda raali ka ah raali ahaanshada waa arrin qalbiya oo adaan garan qofku inu wax raali ka yahay raali inu wax ka yahay wuxuu leeyahi ninka lihahdo imaam nawowi xadiidka waxaa laga qaadanayaa calaa ana man cajaza can isaalati اlmunkar laa ya'ham bimujaradi sukuut bal inamaa ya'hamu biridaa bihi inuu waxaan ka aamusay oo ka adli waayey <coughs> mujarad ah arrintaas waxaa wey dembi maaha laakiin waxaa weeyaan raali ahaansho munkarkana waynu ka hadli doonaa malaaxishu leeyahado waxaa u hooseeya maxaa hooseeya munkarka ya qalbika halka naco ubaxa qalbika halka nacya ka horreeya de inaad ka horeysa marka waxa wey taasina waa waa inxiraaf ay ku gaaraysiinayaan ummadda oo aan waa arrin aan jirin oo saxnayn oo waafaqsanayn hadiga rasuulka salawatu llahi wasalam aleh waxyaaa kaloo darashada waxaa ka mid ah u leeyahay waxay la mid yihiin tataarkii ashahaadanayey ee maxaan ku dhahdaa u gaaraysa ibnu taymiya arrintaasna waxaa la yaha qiyaas maca alfaariq baa la yihahdaa oo tataar iyo soomaali inay iskala mid dhigaan dad muslimiina iyo dad shahaadadooda marka laga shee ibnu taymiya aada uga hadlay ibnu taymiya way soo daliishanaya lakin ma ogoladni marka nu sheegno inay qaataan ile waa niman in meel meel u cadday meel ka madow buuri bal u laabta dheh mujalladka sideed iyo labaatanaad safxadda shan boqol koob iyo labaatan koob iyo labaatan saddex iyo labaatan safaxaadkaasoo dhan buu aada ugu qeexayaa nimankan ashaadanaya inaana islaamin oo islaamnimo aanay saxnayn islaamnimo maxay aaminsnaayeen waxay aaminsnaayeen buu ku leeyahay maalan waxaa ka mid ahaa niman madaxdooda kuwii soo islaamay isagoo muslimiintu khudbaynayba wuxuu leeyahay haadaani aayataani cadiimataani jaaa min cindi illahi muxamed wa jankis khan laba aayadood waaweyn baa xagga ilahay inooga yimi waa nabiy llahi moxamed iyo jankis khan markaasuu yihi taas waa hadafka ugu weyn nin ay aaminsan yihiin inuu simay gaal mujrim ah oo gaalnimadiisu ay fog tahay oo gaalada adunka somalka kuga xumaa inuu saa muslim qof ku yahay isaga oo wuxuu doona samaynaya inuu muslim ku yahay waxay aaminsanaayeen jankis khan naftiisu inuu ina ilaahiya bay aaminsanaa itiqaadsan ina ilah wuxuu ibnu taymiya walawsinu haalo waxay aaminsanaayeen daaqadda hooyadoo daaqadda joogta waxaa rimisay oo qoraxda daaqadda waxaa ka koray nuurkii wax noocaasa ah. dee walawsino ka meel baa loo marmaanay moodaa marka waxay ka aaminsanaayeen ibnullahi inuu yahay marka dadka ashaata iyagoo ibnullaahi aaminsan inuu yahay ibnullah ninka la yidhaha jangis khan oo tataarkoo noocaasa inaad shacabkan muslimka ee soomaaliyed muwaxidiinta ee ilaah yaqaana ee caabudaya aada tiraahdo kuwaasu la mid ahaa waa qiyaas maca alfaariq maxaa kaloo ku daray waxay idhaahdeen daartaad degantihiin ila waa takfir bilcumuumkan soo shegnaya waa daar kufr oo maxay odhan jireen behasiyad maxay odhan jireen maxay odhan jireen behasiyad maxay odhan jireen ya hadde ah, ha ah. ya ah. eh, de waxaan akrina hadd addi uso muraajacaynanka ya waxba lama socotan mooda waa dhawludaya cashar weyn noo sheegay idaa kafara alimaamu kafarta raciya hawka imaamku hadduu gaaloobo raciyadana waa gaaloodi markaa tiba ku baysgaraynaya markaa daartoodu waa daaru kufri maray daar kuf tahay daartaa saamaynta leh marka horta waxaanu leenahay taqsiimka daarulislaam iyo daaru loo qaybiyo waa masle ijtihaadi masle ijtihaadi oo cid wala meeshay degan tahay loo aaneeyaa sida xadiidka ibn cabaas eh, eh, nasay ku yimi kaanat kaana min alansaari muhaajiruuna liana almadiina kaanat daara shirkin faja-uu ilaa rasul lah sal lat caqaba shirki bay ahayd marka madiina intaan eh, dee rasuulku cidu diro meeshii la tegin qur-aankuna had iyo goor daarta cidda degan buu u idaafeeyaadoo sa uriikum daara alfaasiqiin rabbanaa akhrijnaa min hadi alqaryati aalimi ahluha smart horna waynu usoo sheegin axkaamtu eh, afraaddu waxay samaynayso ama daaruislaam ma joogin waa sia khaalibka caynka ama daaruislaam ha joogeen ama ee eh, ama daarukufri ha joogeene de waxa weeye wuxuu acmaashiisu baa laga yeelanaya imaam shaafici wuxuu yihi wa mima yuwaafiqu الtanziila والsuna wayacqiluhu اlmuslimuuna wayajtamicuuna calayh ana alxalaala fi daari اlislaami xalaalu fi bilaadi اlkufr xalaashu daarta islaam wixii xalaal ku ah daaru islaamka daaru kufriga gudihiisana waa ku xalaal wاlxaraamu fi daari اlislaam xaraamu fi daari اlkufr ya faman asaaba xaraama faqad xadahu اllahu calى ma shaءa minhu walaa tadacu canhu bilaad اlkufri shayئa kitaab mujalad kowaad safxadda boqol iyo shan iyo lixdan shawkani wuxuu uhi maalu lmuslimi wa damuhu macsuumaani bicismati اlislaam fi daari اlxarbi wagayriha marka horta taasina dee mar haddiiba qofku meel kastuba joogo xukunkiisa uu yeelanayo waxa laysku mashquuliyo daaruxarbi iyo daarukufr yeel meesha ma taalo waxay ka hadlaan marka manaadka cilladu maxay tahay xogda daarto qaarkood waa amni iyo nabadgelya ku sheegeen laakiin sida loo badanyay waa uhuur akaam axkaamtu inay muuqato oo kitaabkii akaam ahlidima yaa lahaa akaam ahlidima yaa lahaa ya taymiya may axkaam ahlidima haye ibnqayim baa lahaa axkaam ahlidima marka wuxuu leeyahay jumhuur yaraa jumhuur الfuqahaa ana manaad اlxukm calى اdaar biannaha daara islaam aw daara kufrin huwa ظuhuur اlaxkaam meesha in lahay waa daaru kufri iyo daaru islaam axkaamtu inay ka muuqato ayay jumhuur fuqaha arkayaan soma marka waxa weeyaan wuxuu yihi hadalka waan yar safriyey waxay qaal jumhuur daaru lislaami hiya alatii nazalaha almuslimuuna wa jarat calayha axkaamu lislaam wamaa lam tajri calayha axkaamu lislaami lam yakun daara islaamin hadalka shankaas waa daartii muslimiintu degtay oo axkaamtii muslimiintuna ku socotay ayaa daarta islaamka ah waxaan axkaamta islaamka ka dul daar islaam lama yidhaahdo markaase waxay isku khilaafeen axkaamtan daahirka la sheegaya duhuurka ee muuqata maxay tahay ya halkaas khilaafkeeni qaar waxay le marka axkaamtu macmaasha imaamka ninkan imaamka axkaam buu leeyahay waa sida dadka qaarkood ay u fahmayaan mugta oo ay qaarkood yidhaahdeen fuqahada kuwa badan wax gaalaysi ay ku dhegan yihiin imaamka axkaamtiisa maxaa ka mid ah yaa wax ka sheegaya imaamka haye maxaa kale imaamku salaada ka hadlimana waa imaam imaamka muslimiinta waxu ka sheegaya madaxweynaha akaamtiisa maaa kamid ah wuuu samaynaya heg ma abtaa ma qabtaa ya qadi baa soo geli waa qada oo xuduuddii la oofinayey maaragtay wii xuduud ahaa cilaaqaadka duwaniga wuxuu la samaynaya xidhiidhka heshiisyada iyo u xidhayo wixii kalena axkaamul ummana waa wixii kale keebaa badan labada axkaamood axkaamul umar baa tiri maxay tahay axkaamul umma maxaa soo gelaya salaadii baa soo geliya ya ya soonka iyo eh, haye xajki iyo malag faraha badan waa la waay dadka ku dhaqmayaan eh, waxaa la ihahda maaratay eh, axkaamu usariya oo dhan tacliimtii la baranayay diinta qur-aanka ilmaha wii maaratay ku saabsanaa usrada iyo axkaamteedii o dhan baa soo gelaya marka labada axkaamood keebaa badan hawlma badan saa darteed ba waay leeyihin qowlka xooga badan ee muctabarka waxa weeyaan in la yidhaahdo acmaasha daahirka ah haddii laga helo ummadda oo eh, masaajidii oo laga adimayo ciidiio loo baxayo salaadii maarata xajkiio la aadayo ummaddu diinteed bishii radaa dhaay isla wada soomayo axkaamtaa daahirka ah ciddii laga helaa dhulkii ka muuqata wa daar islaam saas fataawada ibnu taymiya mujadka sdeed tobnaad safxadda laba boqol iyo sideetan wa kown isaga waliba wuxuu leeyahay daar fisqina waa iska jiri karaa wa kownu lardi daara kufrin aw daara iimaanin aw daara faasiqiina laysa sifatan laazimatan laha yani sifa daa'ima maaha bal hiya sifatun caaridatun bixasabi sukaaniha fakulu ardin sukaanuha almu'minuuna almuttaquun hiya daaru awliyaa illah fii dalika alwaqti daaro dad wanaagsan oo mutaqiin ay degayin waa daarti awliyada ilaahay wa kullu ardin sukaanuha alkufaar fahiya daaru kufr meesha gaala degantahina waa daaru kufr fi dalika alwaqt wa kullu ardin <coughs> sukaanuha alfusaaq fahiya daaru fusuuqin fi dalika alwaqt fain sakanahaa gayru maa dakarnaa watabadelat bigayrihim fahiya daaruhum hadday isbedesho <coughs> qolo kale meesha timaado lagala wareego taasay qaadanaysa maxaa u daliila maalan daliilka xooga badan waxaa mara xadiidka anas kaana rasuul lahi sal l slm idaa gazaa qowma lam yuqir xataa yusbixa fain samica adaana amsaka wailaa aqaar iaiiayn ku sugan dadku markuu duulahan qaadi u eegi jir horta in meesha laga addimayo haddii laga addimayo waa ka joogi jir waa adaanku markaa de wax lagu gartay meel islaamnu ka jiro haddaan ka jiri waa lagu duuli jir imaamu nawowi wuxuu leeyahay fi hada alxadiid daliilu calaa ana alaadaana yamnacu ligaara lى ahli dalika اmowdc fainahu daliil calى islaamihim buu daliilu yahay wa fiihi ana nudqa bshahaadatayn yakunu islaama shahaadateynka lagu dhawaaqa oo qof ku dhawaaqana waa islaam qolaan takfiirku dee shahaadateynka ka maraada waxyaab leh shahaadadii diinta ilaahay ka dhigay qiimaa u yeelay bay baabaa ka dhigeen tawxiidka ilahay tawxid mufasir ku leeyihi tawxiid kala ma ogola waa qawaraa-i mugti marka waxa weeyaan waa waa calaamadda islaamka kitaabkiisa rawdat aalibiin mujaladka aa boqo ku leeyahay eh, markuu ka hadlayey wuxuu ihi daartu waa saddex nooc daarun yaskunuha almuslimuuna wa daarun fataxa almuslimuuna wa aqaruuha fii yadi kufaari bijizya wa daarun kaana almuslimuuna yaskunuunaha uma jalow canha waqalab cala kufaar intuba daaruislaam baa loodhanaya meeshii muslimiintu ay qabsatay meeshay furteen ataa gaala yidhahdeen eh, jizya laga qaadayo daarta islaamka la xukun tahay iyo meelay muslimiintu intay degtay haddii adoon laga saarin markaas gacad ka qabsatay weliba daaruislam bay u tahay qolada shaaficiyada abubakr ismaaciili kitaabkiisa ictiqaadu aimati اxadiid wuxuu le wayarawna wa wayarawna addaara daara اlislaam laa daara kufrin kamaa ra'at اlmuctazila maa daama اnidaau bالsalaati waliqaamatu aahirayni ya annidaau bisalaa dhawaaqa e-, eedaanka iyo iqaamaddu mar hadday labaduba muuqdaan wa ahluha mutamakiniina fiiha aaminiin waa daaru islam buuri waaye ibn ibn cabdilbari fi istidkaar wuxuu leeyahy walaa aclamu khilaafan fii wujuubi اladaani jumlatan cala ahli اlamsaar liannahu min alcalaama addaala almufariqa bayna daar اlislaam wa daar اkufr wax kala saaray buyi ibnu taymiya kitaabkiisa nubuwaadka wuxuu ku leeyahay wa min addalaa'il الشhacaaئر مثل شhعائر الإسلام الظاaهرة التي تدل على أن الdاr dاr الإسلام كالأdاn والعيidayn والجuمعة iبن عuseyn bay weydiiyeen mar su-aal la weydiiyey dhulkan aan lagu xukumayn sharciga ee dadka muslimiinta ah ee qaanuunka wa isku xukumayaan daaru kufri ma la odhan kara meeshaas markaasuu leeyahay laa yumkin an yakuna an takuna daara xarbin ila an takuna xarban calى الlah me ilahay lagula dagaalamay uun baa la odhan kara waa daaru xarb wa daaru اlislaam hiya tuclanu fiiha hiya alatii tuclanu fiiha shacaair اlislaam kaladani wa salaati اljamaca wa salaati اljumca wama ashbaha dalik wayakunu ahluha yantamuuna ilى اlislaam muطiicuuna lisharaa'ici wa ama alxukmu bigayri ma anzla allah fahada qad yuؤdي alkufr waqad yuؤdي ilى ma duna اlkufr kama dakara اllah fi suuraة اmaa'ida alkaafiruuna alظaalimuun alfaasiquun xasba ma tqtadii xaalu hada اladii xakama bغayri ma waidaa qudira anahu wasala ilaa daraja kufr hataa hadii la qadaro inuu kufriga ku dhacay ninkaasi fainahu laa yuayir daar slaam maadaama ahluhaa muslimuuna kaarihiina limaa calayhi hada xaakim martay nacayaan qofkan hataa gaaloobay yani waa weyaan daar islaam baa loodhanaya fatwada boqol saddexiyo lixdan kun iyo saddexiyo labaatan raqabkaas keena xataa xukaadan fuqahadu oo leeyihin oo daartii islaamku gaalnimo daar gaalama isu bedeli kartaa iyada qul ilaa shan qowl baa ku jira laakiin qowlka madhabka shaaficiyadu iyo rag badan ay qabaan waxay ku leeyihin daarta islaamka noqotay daaru noqon mayso in meesha laga waado muslimiintii ama muslimiintii shacaa'irtii laga waayo mooyaane nihaayat lmuxtaajka wa sharxu nahaajka wa waxaa ka mid daaruislaamka uu sheegaya maa culima kownuhu maskana limuslimiin waa meeshii dadku ay degeen muslimiintu walow fii zamanin qadiim faqalaba cala lkufaar ka qurduba nadara listiilaa'ina alqadiim marka qabsashada xitaa markaas dee islam bay ku noqonaysa lakin wuxuu leeyahy raafici baa kadib kadibet wuxu leeyahy lakin naqala raaficiyu can bacdi almutaahiriin wuxuu ka soo naqliyey ana maxallahu in lam yamnacuuna minha wailaa fi haddaan noo diidin way cibaadaadka wixii hadday disa diidaan waa daaru kufr oo meesha ay dee gaala la wareegtay ibn xajar haytim wuxuu ku leey alظaahiru anahu yatacadaru cawduhu daara kufrin wain istawlow calayhi kamaa sarax bihi alkhabaru saxiix alislaamu yaclu walaa yucla caleyh way adag tahay inay daarta islam noqda daar kufr ku noqoto gaaladu haba qabsateen maxamed carafa hadda suuqii kitaabkiisa xaashiyatu suuq wuxuu ku leeyahay lianna bilaad alislaam laa tasiru daara xarbin bimujarad istaylaa'ihim calayha aw haalibuhaa qaa'imatu fiiha falaa tasiru daara xarbin ku noqon mayso marka waxaa halkaa ka soo baxaya de asalku alaslu baqaa maa kaana calaa maa kaan waati ilahan mogtahay shayga asalka in laga guuraynin taxawul waadixa laga guuri kara oo maxay ah andalus oo kale dee hadda lama ohan karo daar islaam asbaniya dee islaamkii lagala qabsay waddanka gaala qabsatay shacair kaa muuqato masaajiddii hadda meel kastaba gaaladu waxaa ku leelihiin dadku si yaroo maaragtay eh, magan oo kale ah oo loo ogolaaday masaajidka kor ha u qaadin codka ama saas ka wax loo ogolaaday lakin dalka waxaa soo dalkaado markuu cayn kala noqdo waa waxay noqonaysaa inuu dee dal gaala noqday laakiin haddii meeshii muslimiinta ay weli degan yihin oo haystaan gaalku waa ka qabsadeen tataarka oo kale hadda maalan fatwadii uu soo saaray ninkii loon jiray buhaa-udiin maxamed bin axmed alasbijaani sbijaabi baa loodhan jiray oo imatulxanafiya ka mid ah, qarnigii toddobaad wuxuu leeyahay aljawhar almudiica kitaabka la yidhah almujalad saddexaad afar iyo tobaatan ka afraad boqol iyo labiyo soddon safxadaasna ku sheegay markuu dalkii eh, ay qabsadeen nimankii tataarkaa waqad taqarara ana baqaaa hayin min acila baqaaa hay min alcila yubqi اxukma ciladii wax ka mid ah haday joogto xukunkii waa joogaa watwaji alxukm yaduuru maca cilati wujuuda wacadaman waqad xakamnaa bilaa khilaafin biana haadihi diyaar qabla istiilaa'i tataari calayha kaanat min diyaar islaam nimanka tatarku inta dalka qabsan waxay ahaayeen dal maarata islaama wa annahu bacda اlistilaa'i calayha baqiyat shacaa'ir اlislaami kaاladaani wاljumaci wاljamaacaati wagayriha fatabqa daaru islaami markay nimankii qabsadeen dee macaalimtii ma zuulin oo jumci iyo jamaacad iyo waxaas loo socdaan waa daaru islaam ibn اlamiir ninkii la odhan jiray kuma ibnamiir iya sancaani sa sancaani saaxib subul salaam wuxuu leeyahay cadan markay qabsadeen eh, nimankii lohan jiray eh, eh, ingiriisku baa la weydiiyey cadan ma daaruislaam mise waa daaru ila qoladan januubiy shimaaliyiinta mogtay gaaladu ma soo gelin wadankooda dhulkaana qabsan bay ka mid ahay gaaladu qabsan sacuudiga yamanta afghanistan waa dhulkaana qabsan marka wuxuu yidhi qaacidu sheeg wuxu yhi ama alaqtaar alati istawlaa calayha almuslimuun wagalabuu calayha mundu alfutuuxaat alislaamiya ka ayaami dowlatayn alawowey alcabaasiya wahluma jara bacda uhuuri kalimat islam bihada macna hiy daar islam famataa calimnaa yaqiina daruuriya bimushaahada aw isamac almutawaatir ana alkufaar istawlow cala balad baladi min albilaad alislaam alati talim waqalabuu calayha waqaharuu ahlaha baxayu laa yatimu lahum ibraazu kalimat islam ila bijiwaari min alkufaar saara daara xarbin leeyahay haddii aynu mushaahado ama ayaanan ogaano dhulkiina intay gaala qabsatay wax iyagu yar u ogolaadaan mooyaane shacayrtii laga joojiyey laga baabiiyey daaru kufr haddiise shacayrta ay jirto oo salaad iyo jumciy iyo ciidi waxaas ay socdaan waa daaru islam marka haddana waa daaru islam buu odhanaya mar hadday saa tahay marka qaraamidadu ay qabsadeen oo niman gaala ah maka cidina ma odhan maka waa daaru kufr marka horta barnaamijkan eh, uu leeyahy waa daaru kufr oo uu leeyahay eh, soomaaliya waa daaru kufr waxaa kama jiraan wax culimau yihi ma jiraan caalamka islaamka muslimiinta ah ee dhulkay degan yihiin baa daaru kufri ah arrintaasi arrin sax maaha waan usoo noqon doonaa meelaha qaarkooda dambe wuxuu yihi atadaruju sunat kawniya wa harciya tadarujka waxaa la yihahda waxyaaba markaa la ictibaarinayo qodobada la ilaalinayo baynu ka hadlaynay oo ah manhajka la tixgelinayo markaynu dacwaddan ka sheekaynayno shacabka waa soomaali waa muslim waa kow atadaruju sunat kawniya tartiib tartiib in loo ilaaliya wa in yar yar wax loo wado waa suna kawniya wa sharciya oo ninka daacigii sunnaha ilaahay ma khilaafi karo dacwaddan aad wado kusoo bood maaha samaawaad iyo dhul ilaahay markuu abuuray intee uu ku abuuray ya li casho soo ma dee ilaahay kun fayakun bu kun ahaw fayakun kaasoo hanaya odhan karaya laakiin waxaa la barayaa bani aadamku inay wax tartiibsadaan ilmaha yaree caloosha galaa maraaxil buu soo marayaa dafligu fii baطni ummi marba heer buu soo gaahay marba heer bu soo gaaraya ilaa u markaa muddo sagaal bood gaar soo dhasho markaasuu talaa tartiib tartiib waa qofka hadda lagu hare soconay ordaya markuu suxuu dhashay haddaa taa balka boodka war ka kac fadhiga may sunoobaysaa marka sunatu tadaruj waa suna kowniya sharciyana way tahay oo nabi ilahi maxamed markii la soo diray dacwadda muxuu ka bilaabay ya ya dhinaha fartaag haye hmm. hmm. haye haye maxaa kale u kalo ka bilaab manhajkan kala hadlay tawxiid ku bilaab tawxiid ku bilaab wata caaisha lahayd haddii la odhan lahaa maalintii u horreysay khamrigaha cabina weliba kamay tageen laakiin suna tadaruj waxaa laga dhaadhiciyay caqiida laga bilaabay bor qofkan marka hore in la dhiso oo ilahay ku xidhnaado si markaa waa go-o oo tashriici waxaa ka horaya ictiqaadka waa suna tadaruj ah soo maragta la soo mariyey eh, taxriimka nafteeda ayaa suna khamrigoo kale maraaxil buu qaatay marka suna tadaruj dadka waxaa ku dhacay ummadda muslimka ana boqol sano wax ka badan ba waxaa ku socday burbur iyo maaragtay gaalo qabsatay iyo inxiraafaad badan iyo afkaaro fara badanoo qaldan baa ku socday markaa raa maanta in la soo celiyo kusoo bood maha adeer waxay u baahan tahay in loo tartiibiyo oo dacwadda loo jarantiyo waa la gaari doonaa qaar baa marka kuwan deeya carcararaya waxay odhanayaan imisaana soo wadin dacwadda natiijo ma leh imisaa soo wadin marka wuxuu rabaa inuu kusoo boodo hadda marka way khilaafsan tahay sunnihii ilahay ugu tala kalay taas oo qodob alakdu qaadasho bil asbaab la qaato almashruucati walmutaaxa asbaabtii mashruucadahayd ee maarata kuu bannaan Eh, qaabka dacwad aad wadayso ama qoraal jornaad wax ku qorayso ama facebookyad wax ku qorayso ama masaa maaragtay oraha aad jeedinayso ama xalqaad akhriyayso ama wax kasta oo markaa shareecadu kua gasho mutaaxa asbaabteeda waad qaadanaysa diinta aad gudbiso inxidaat lumma ummadda burburkeeda iyo wa nuhuuduhaa soo kaceeduba manuuطun biqurbiha aw bucdiha can sharci illah taas ku xidhanya dhowaanshaha ay marba diinta u dhowday ama ka fog tahay bay ku xidhan tahay burburkeeda iyo ka cudba awdayl arrintaan hay-adila keen maxaa awdayla burburka ummadda harukaceeda iyo burburkeedu mar walba markay diinta ka fogaataan waxaasaa ku dhacaya markay hagaagtoo qabsatana hay-ad kaanad aminatan <coughs> fakafat bel cule faadaqa allaahu libaas jucl koof haye walow ana ahla quraa aamanuu waاtaqow lafataxna calayhim barakaati min aلsama haye ha in alla yغyr ma bqowmin xata yqr saxwi loo deji kara waman acrada can dikri faina lahu maciisha dankan waa diintu adilada aayaadku waay cawaamilu ضacfi اlumma ummadda dacfigeeda waxyaabaha keena daakhiliyatu waa daakhiliyatu qabla an takuna khaarijiya ummadda waxa ku dhacay ee burbur ah ee diinxumo ah arintaasi waa arin daakhilia intaa ay noqon khaarij macnaha waxaa loo jeedaa asalka waxaa u ah inaga gudaheenna qul huwa min cindi anfusikum oo yowma uxud maarka ilahy ka warramaya awlamaa asaabatkum musiibatu qad asabtum milayha qultum anaa haada qul huwa min cindi anfusikum muslimiin baanu maxalimku nagu soo gaadhay dee idinkaas saaba oo amarkii rasuulka intaa khilaafteen raggu meesha fadhiisiyey amarka siiyey markay khilaafeen waa kaa jab ku dhacay xitaa dhaawac rasulka soo gaaray la isu maayo marka soma waxaa muhim ah marka in la fahmo dhibaatada waxayna haysta khilaafka burburka googa iska horimaadka waxaa sabab u ah dadka muslimiinta baa sabab u ah wain la fahmaa asbaabta inagaa leh laa maanic marka in kolley dee dowrkeeda leed ay ka mid tahay waxyaabaha oo lama inkiri karo lakiin hadda qur-aanku in badan xoog saariba maayo gaalada waxaa kuu samaysay saa ku yeeshay dhagartooda ilah wa makar wa makar allah wayakiiduuna kaydan waakiidu kaydan sma wamaa kaydulkaafirina ilaa marka waa gaaladu in tataqu watasbiru laa yadurkum kayduhum shaya marka iya qul in laga taxadaro waa ku jirta oo dee la ogaado cadaawadda cuda laakiin in la buunbuuniyo awalba dacadowbuu ahaa macaanuu ku lisaya ma walbu dan kaa laha laakiin adugu haddaad soo baxdo oo ninimadaada muujiso oo diinta iyo dacwadda ka shaqayso oo aad raganimo muujiso dee adeer cidnaa wax ku yeeli kari mayso ilahay aad ku cidhnaato waa waxyaaba qodobada muhimkaa ah in la eego markaynu ictibaar la siiyo markaynu dacwadda ka hadlino waxaa ka mid ah alqudratu manaadu takliif fi sharciya awooddu waxaa weeye meesha ay takliifku ku xidhan yahay agga waajibaadka sharciga waajibaadka harcul isdaaca loo shardinay wii waajiba la samayn o dhan waila ayuhanaas laa yukallifu nafsa ilaa wuscaha yaa ayuha naasu khuduu min acmaali maa tuiiquun oo carabta waxay idhahdaan yamaniyiintu calaa qadri rijlak tamaddad waar lugahagu intay gaadhayaan isfidi yani markaad iskala bixinayso lugahaagu intba ka badan kartaa de markaad iskala bixiso lugtaadu meesha gaadho meed dhaafaysaa waxaad awood dulad qabanaysaa kusoo bood maaha in dadka markaa ducaadda lagu canaanto intaa kitaab baad akhraysa mid baba wuxuu ui nin kitaab baad akhriyaysaa imisaa kitaab wadaysaa maxaad rabtaa dee xukunkii maxaad wax uga qaban weydeen dowladnimaa la doonayaa rag baa adurtoo kusoo booda wax qabtay marka waxa wey waa nooc de maogtahay faham la-aana waayo wuxuu leeyahay alrujuucu ila sharci laabasa sharciga loo laabto litaxdiidi waajib lwaqti wa bayaani nawcihi baa ka mid ah waajibka waktigaa waxa la qabanayo shareecada axadaynaysa maxaa munaasiba hadda kulifnaa bidacwati baa nukalif wahiya ficluna waa ficilkeenna walam nukalif bilistijaaba liannahaa ficlu kayrina innaga waxaa leena faray dacwad istijaabana dadka lala hadlayo dee waa ficil dad kaleo inay ka jawaabaan inay aqbalaan adiga kuma taal ya wamaa cala rusuli ilaa albalaaqu اlmubiin udcu ilaa sabiil rabbi bilxikma adigu waxaa lagaa rabaa juhuud inaad buxusaa dadaalkaadan ka harin nabiy llaahi nuux waxaad arkaysaa alfa sana ilaa khamsiina caaman buu ku dhawaaqaya rabbi ini dacwatu qowmi layla wanahaara falam yazidhum ducaai ila firaara wainii kulama dacwtuhum litakfira lahum jacaluu asaabicahum waa juhuud nabi bixinay nabiylahi maxamed juhuud bixinay marka adiga waxa laga rabaa dadaalka inaad bixiso <coughs> atafriiqu bayna waajibi daaci wa bayna waajibi dawla in la kala saaro ninka daaciga xilka saaran iyo dawladda xilka saaran naxnu ducaatun walasnaa dawla inagu ducaad baynu diin baynu faafinayna ummadda wxu sheegayna ma dawlad baynu nahay aad wa ku idhato jeelmariid ad wa ku idha ciddii qaldan qabato aad xuud oofis wey waan ogaataa dawrkaagu meeshuu tagaya alistimraaru fi dacwati wacadami isticjaali amara in dacwadda la wado la istimraaro oo aan la degdegayn midho goosiga man istacjala sheikh ablawaani cuuqida bixirmaani aduu xilka ku saaran fuli oo dadaal oo takhdiid samee oo juhuud waxba hambaysan yani amaradan ilaah baa subxana wa taala keeni doona waxaa ka mid a twiid taxqiiqu tawxiid alkhaalis walmutaabacati asaadiqa huma asaasu tawxiidi kalimat lumma tawxiid khaalis oo ilaahay dartii ah iyo raacidda runta ee nabiy llahi maxamed lagu raacaya arrinta tan labadaas waxay asaas u yihiin kelmadda ummadda waxyaabaa lagu midaynaya kamaa huma silbaas u yihiin sharطa taxqiiqi wacd illaahi biاnasri wاtamkiini wacawat اlkhilaaf <coughs> oo nasri in lagu siiyo lagu hiiliyo oo lagu makaniyo oo dowladnimadii sharciga la soo celiyo waxay ku xidhan tahay almutaabacatu wاlkhlaas wacd allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaat layastaklifanahum fi اlard kama اstakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahum diinahum اladii irtadaa lahum walayubadilanahum min bacdi khawfihim amna yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay marka cibaadadii oo alikhlaas iyo almutaabaca tawxiidku ilahay loo khaalis yeelo marka meesha dadka waxaa lagu midayn karaa qabiil dadka ma midin karto waa reere kala duwan baynu dhahay oo gobollo laguma midin karo gobolladu waa kala duwan yihin laakiin mabda ay haystaan ee meel kasta taagan masaajidda meel kasta ka dhisan kitaabkaasi meel kasta yaala waxaa ummadda u dhex ah ee meel kasta laga helayo kaasaa lagu midayn karaa oo islaamnimada ah oo tawxiidka ah islaaxu lmujtamacaat alislaamiya mujtamacaadka islaamiga hagaajintoodu khaadicun wuxuu khuduucaya liqawaacid almri bilmacruf annahy can ilmunkar bidawaabit sharciya in loo raaco marka laga shaqaynayo qawaacidda macruufka dadka loo sheego iyo munkarka laga reebo qawaaciddeeda in la ilaaliyo waxyaabaa lagu gudbi kara lagu hagaajin kara oo aan maaragtay la gudbin oo la seeraarayn wasaa'il dacwati watakyiir wasaa'il xifaadi calaa kiyaabi umma wasaaisha dacwadda iyo takyiirka iyo wasaaisha ilaalinta jiritaanka ummadda qaala tacaala udcu ilaa sabiil rabbika bilxikmati walmawcidati alxasanati wajaadilhum bilatii axsan baa ilaa yidhi waqaala tacaala in allah laa yuqayiru ma biqowmin xataa yuqayiru ma bianfusihim marka xifaadka ummadda waaa lagu ilaaliya diin baa lagu ilaalinaya wasaa'ir xifaadi calaa khayr umma waltakun minkum ummatun yadcuuna alkhayr wayaamuruuna bilmacruf wayanhauna can ilmunkar waulaakum oo dacwaddaa laga shaqeynayo khayrka ummadda loo sheegayo waa badbaadada iyo jiritaanka ummadda alamr macruf nahy can munkar biqawaacidi wadawaadi wa maraatib wuxuu i tacriifu munkar maxa la yihahda almunkaru kulu maa nahaa canhu shaaricu sawaaء kaana muxaraman aw makruuhan Eh, munkar waxaa le wax kastoo sharcigu reeb ama xaaraan ahaado ama makruuh ahaado waa munkar wa kelimatu lmunkar fii baab alxisba marka laga hadlayo macruufka iyo dadka loo sheeg xumaa laga reebo baabulmunkarka la joogo baabulxisba la joogo tutlaq waxaa lagu idlaaqaya calaa kulli ficilin fiihi mafsadatun aw nahat canhu shariica ficil kastaoo mafsada ku jirto soo maaragti ama shareecaduba ay reebtay ayaa munkarkii noqonaya wain kaana laa yuctabaru macsiyatan fii xaqi faacili yaaman lagu tirin qofka sameeye ag marka loo eego macsi ayaan lagu tirin se baan lagu tirinayn waa ima lisakari sini dadiisaa yar aw cadami caqli ama caqliba de mar waa nin waalan walihaada in zana almajnuunu kii waalla hadduu zinaysto aw hama bificli zina ama zina samaynteedu ku hamiyo aw shariba sabiyu khamra ilmi yaraa khamri u cabo kaana maa facalaahu munkara waxay sameeyeen waa ninkii waa ilmaha yari muxuu noqonaya waa munkar de waaas yastaxiqu linkaar in lagu inkirana waa mudanaya wain lam yuctabar macsiya fii xaqihimaa iyadoo haddana markaa dhinacka laga eego aan macsi laga dhigaynin marka xaqooda la eego oo ilmaha yar iyo qofka waalan lifawaati sharطay atakliif wahuma buluq اcaql meesha waxaa ka maqan maxay laba shardiya takliifka oo maxay buluuq iyo caql rufica alqalm can ثalaaثة can الsabiyi xataa yabluq wa can اlmajnuun xataa yafiiq marka de waxa weeyaan laakiin ficilka isn waa munkar lakin iyaga nafta marka loo eego waxaa laga yaba de aan waxba ahayn munkar aan ka tukayn wuxuu leeyahay shuruud inkaar munkar inkaar munkarka shuruuddeedu waxa wey ataxaququ min kownihi munkaran horta shayga in la xaqiijiyo munkariya waa qodob shaygaad inkirayso horta marka hore asala waynu munkariya lasku kow an yakuuna munkaru mawjuuda fi اaal markaad inkaraysana waa in joogaan wax dhammaaday qola halkan maarata hees iyo balaayo ka tuntay balaayo samaysay mar dambaad meesha ka laguma kala tegi maxaad inkiri wax tegid hadda kasoo qaad male kaadal mooyaane laakiin ficilka bedelkiisa tegba ma joogo an yakuuna ظaahira min غayri tajasus wax muuqda waa inuu basaasnimo iyo dabagal iyo dhegedhegayn iyo waxaas maaha an yakuuna inkaaru fi umuuri alati laysa fiiha khilaaf muctabar shayga la inkiraya waa inaan shalay isku khilaafsan yahin yani khilaaf muctabar ah waa inaan meesha aanu jiro markaa de shalay isku hayo oo raajixi marjuux yeelan kara oo maarata isagaa dee munkar lama yidhahdo maraatibu inkaari munkar munkarka la inkirayo maraatib buu leeyahay waxaa ka mid ah maala waxyaabaha marka la eegayo shuruuda inkaaru munkarka inaanu eh, munkarka aad inkiraysaa mafsado ka weyn inaanu keenin inoo soo socotaa waan ijmac arrintaas waayo eh, waa tolojee irtikaaba qafka dararayn waa qaacido <coughs> <coughs> labada dhib marba tii fudud baa lagu dhacaa wartakib laakhafi min durayni wakhayiran lada stiwaa haadayn wakila marka wuxuu yidhi maraatibtan kahor munkar waa laga qaday way makhudatu min qawli sal la ala slam baa laga qaatay man raa minkum munkaran falyuhayiru biyadi fain lam yastadi fabilisaani fain lam yastadi fabiqalbi wadalika adcafu liimaan alinkaaru bilyardi wa sharuhu gacanta wax lagu zuuliyo waxaa u shardi ah in la awoodo wa cadam mafsada iyo inaan meeshii dhibaataana ka iman wahuwa likuli saaxibi sulatin wuxuu yihi walikuli saaxibi sulatin fii maxali sulطaani nin kastoo markaa awood leh meeshuu awoodda ku leeyahay xil baa markaa ka fusan oo laga wax ka bedelo qof walba daa'iradu xukumo baa mas-uuliyaddeedu saaranta waayo wuxuu yihi alinkaaru bilisaan carabka wax laga inkira sharduhun alistidaaca ah wa cadam mafsadina waa bilqalbi walaa yasqud bixaadi min axwaal qalbigo xumaha laga inkiro marna dhici maayo isagu liqowlihi sal alla alay slam walaysa waraaa dalika min aliimaan xabat khardal yani xabatu khardal wax leeg khardalka iniyihiisa wax leeg oo iimaani ma jirto mar haddii qofku qalbiga wix ka inkiri waayo marka waxaa jira dawaabidu inkaar munkar inkaaru munkarka la inkiraya dawaabid buu leeyahy oo hadalka halka uu soo guurin doono waxaa ibnuqayim kitaabkiisa la yidhaahdo madaarij saalikiin aad buu arrintaa uga hadlay haddaynu hadal yaro fiicanuu ka hadlay wuxuu yihi ana nabiya sal اla alay slam sharaca liummati iijaaba inkaari munkar nebigu wuxuu ummadda u jideeyey in munkarka la inkiro maxaa looga jeeda liyaxsula biinkaarihi min almacruufi maa yuxibuhu اllah warasuul si marka munkarkaa la inkiro loo helo macruufkii wix ilahay jeclaa iyo rasuulkiisu faida kaana inkaaru lmunkari ystalzimu maa huwa ankaru minhu aw abqadu ila اllahi warasuulih fainahu laa yasuuqu inkaaru hadday ka dhalanayso munkarka la inkiraya munkar ka weyn ka imanayo ama waxa ilahay uga cadhabadiya rasuulkiisu ka imanayo ma banaan in la inkiro wain kaana allahu yubqidu ilahay waxaan hanacayaba wayamqutu ahlah wahada kalinkaari cala muluki wlwulaati bilkhuruuj calayhim ka waxaa ka mid a marka lagu inkirayo nimankan madaxda ah kubixitaanka lagu baxayo fainahu asaasu kuli sharin wa fitna haroo dhan kaasa asaasu ah fii qitaali umaraa aladiina yuakhiruuna wuxuu yihi eh, eh, eh, fainahu asaasu kuli sharin wa fitna ilaa akhiri daar saxaabadu waxay idan weydiisatay bui fi qitaali umaraa weydiiyey inay la dagaalama nimankan iman doona fasaadka samayn doona aladiina yuakhiruuna salaata can waktiha qaaluu aflaa nuqaatilum qaal laa ma aqaamu salaa markaasa wuxuu yihi faqad kaana rasul lah sl yaraa maka akbar wuxuu ku arkaya maka rasuulku munkaraadku igu waaweynaa walaa yastadiicu tayiiraha manu kari kara rasuulku walaa yastadiicu takyiiraha inuu bedelaan ma kari karay bal lamaa fataxa allahu maka markii alla maka u furay wa daara slaamin cazama calaa takyiiri اbeyt wuxuu rasuul goostay inuu qawaacidda ibraahim u celiyo oo dee albaab laga soo koriyo albaab laga baxo siday marka hor ahay markaasaa wamanacahu min dalika maca qudratihi calayh isagoo awooda ayuu haddana diiday muxuu ka baqayay khashyata wuquuci maa huwa acdam minhu min cadami min cadami ixtimaali quraysh nimankii quraysh haddee inay diintii ka fogaadaan oo yihahdaan maanta u daraado kacbadii buu dumiyey iyadoo taa laga baqayo hadooga o in la dumiyo labada baab loo sameeyaana waa shay madluuba wanaagsan laakiin maxaa ka dhalan karaa mashtakaa la ihaanaya somaali sheekh maxamed cabdillah qudus wuxuu yihi yadkuru culamaa na inkaara munkar idaa saara yaxsulu bisababi iftiraaqu munkarkoo la inkara haddii ay ka imanayso kala tag lam yajuuz inkaaru fallaha allah fi lcamali bima dakartu lakum qowl lahdi watafaquha fiihi fainakum in lam tafcaluu saara inkaarukum adara cala addiin Eh, wlmuslim maa yanbaqii ila fi islaaxi diinih wa dunyaha rasaa'il shaksiya mujalladka saddexaad safxadda boqol koob iyo lixdan markaan bal bobsino halkan isagaa qor hadaada lagu yidhi inkaar munkarka waa kamid ah, an yazuula wayakhlufuhu didu hadalkaas waxaa leh ibnulqayim madaarkiis aragti inuu munkarkii meesha ka zuulo oo didkiisii uu bedelo didkiisu muxuu yahay munkarka macruuf laba an yaila wain lam yazal bijumlatihi inuu munkarku yaraado yaanu guud ahaanba meesha uga bixinin waa an yakhlufahu maa huwa miluh inuu soo gadaal maro markii uu ka baxo munkarkii meesha mid isaga lamid ah way ka yihi kii mid lamid ah imsakaa ku haysaa ladambe waxaa weeyaan an yakhlufahu maa huwa sharu minhu markaad munkarkii badasho oad ka hadashay wax ka weyn baaba yimi ya khamrigii waxaa la daayey waad qola kala hadlaysadoo baas baa inta la isku bilaabay markaad gaan tallaabo qaado farsamo tallaabo qaad meesha waa lagu leedayba dadka waa lagu dhimaaday ya soo shar ka weyn ma marka maxaa la yeelaya fadarajatan uulayaa ay labada hore mashruucataan waa labada labada mashruuca in la in la in la zuuliyo macruuf yimaado iyo inuu sharku yaraade hay aaliau mawduc ijtihaad saddeaad waa mawdu ijtihaad waa tege isagoo kalaa yimi marka waa la kala eegaya kii hore kan yimi kee maaragtay munaasib in waayahay waraabicatu muxaramata afraad waa xaaraam mnka munkarka bada imanayo wataqdiiru mafsada iyo wamaa yaulu ilayhi amru wanahyu raajicu ila ahli cilm taqdiirka mafsadaatan iyo waxaana ku dambayn doonto arrintaa waaa loo macruufka iyo nahyiga waxaaso dhan waxaa loo celinayaa waxa weeyaan ahlucilmiga arrintaa ka jawaabaya walidaalika qaacidada waxay odhan jireen marka ka hadlay qawaacidda sulfiga oo soo barateen dar-u lmafaasidi muqadamun calaa jalbi lmasaalix marka qawaaciddan firay ka midta mafaasidda oo laga tago ayaa laga horumarinayaa in lasoo jito maxay masaalixda oo bal bacduhum rajaca alfiqha ilaa qaacidati waaxidati mukamila maxay ahayd qaacidadaas wahiya ictibaaru jalbi lmasaalixi wa dari lmafaasid marka qaacide muhima oo waxay ku salaysan tahay markii maalan qur-aanka alla u lahaa walaa tasubu اladiina yadcuuna min duuni اllaahi fayasub اllaha cadwan bigayri cilm kuwa ilahay gayrka caawudi ha caayina asnaamtooda ya oo maxaa ka imanaya hadii la caado ilaha caayina marka cay la caado asnaamta iyo waxay wadaan waa shay maslaxo ah oo dee wanaagsan munkar wey wax ma og laakiin maxaa ka dhashay haddii waxaa la yimaado in ilaahay loo talaaba inay cayaan waan tuujinaya sugana yaa caaisha lowlaa ana qowmaka xadiiu cahdin xadiiu cahduhum bikufrin lanaqadtu lkacba fajacaltu lahaa baabayni baabun yadkulu naasu baabayn wataynu soo marata waxaa soo loo daliishanaya qisadii saxaabiga cabdillahi mascuud wuxuu yihi waxaan la tukaday cusmaan bn cafaan mina ayaan afar kula tukaday markaasu aada uga xumaaday arrintaa salaytu maca rasuuli bimana ragcatayn wa salaytu maca abi bimana ragcatayn wa salaytu cumara biminan ragcatayn fayaa layta xadii min arbacin rakcaatin ragcataani mutaqabalataani alla afartan bedelkooda maan laba iska hela buuri war cabdillahi bn sacuudow oo maad iska tukatid maxaa ka hortaagan alkhilaafu shar bal fiir shaygan hadduu sameeyo oo khilaafo marka imaamka umadda hogaaminaya waa shay markaa dee isaga banaa inuu sameeyo saxaabadii kal ku daydiya rasuulkaba lakin wuxuu leeya hadii halkaa u baxo qolo mascuudiya baa soo baxay sooma guri eh, cabdillahi mascuuda sacuudiyiin ah, ah waa ku xidhmay koobaa jalafallaagta fallaag u baahda meesha marka waa la ilaayinayaa dhibka ka imanaysa ibnu taymiya fataawadiisa waxyaabaha uu ka soo guuray ibnu qayim wuxuu leeyahay yani fiqiga moogtay masaa'ilka waxaa la yidhaahdo shararka iyo kala durduurashadooda tataarkii oo khamri cabaya ayaa qaar yidhaahdeen war niman khamrigaa laga joojooka markaasuu may khamrigu wuxuu sidiisaba xaaraan markuu ahaa waxaa laga hadlayay yasuduna dikriga ilahay buu dadka celinaya laayinkan hadda wuxuu ka celinaya dhiigga dadka ila hadday khamriga iska dayan dadka laynayan soo ma ahayn iska cabiyeen iska faraha ka qaada ya kagu mashquuleen waayo shar ka badan bay samaynayaan waa waa masaa'ilka fiqman wuxuu leeyahay bogsiino tadiiru ummati taxdiiru اummati iyo watawciyatiha bikuli ma yuhadiduha diina waarda waثaqaafata waqtisaada wclama yani ummadda in loo digo oo la wacyigeliyo oo wax kastoo hadidaya diinteeda iyo dhulkeeda iyo aqaafadeeda iyo aqoon tacliinteeda iyo dhaqaalaheeda <coughs> waa waajib marka arrintaas waa muhima ah in dowrkaa la qaato oo dacwadda qodobada la qoraya waa waa manhajka dacawiga ah ee la doonaya tixgeliyo oo ummadda loo noolaado danaheeda oo diinteeda la difaaco oo dhulkay ummaddu ku nooshay la difaaco badii baa la guranaya waxaad moodaa maxaan ku dhahay xuduudii baa la marinaya dadkuna waxaad moodaa inaan eh, dee aadba maaratay waxaaso dhan dadka ummadda diinteeda iyo dalkeeda ilaalinteedu waa shay markaa muhiim ah oo la doonay in loo digo ummadda la wacyigeliyo mucaalajaة اmanaaزacaati اqabaliya binashri اwacyi wa islaaxi daati اlbeyn in lagu daweeyo khilaafaadka qabaliga ah wacyiga in faafin iyo dib u heshiisiin islax daat اlbeyn dadka in la heshiisiiyo oo wixii ummadda dhex maray ee khilaafaad ah in heshiis laga dhaliyo waa arrimaha muhimka ah التacaawun maca ahli النufuudi والتأثiir fi اlmujtamac litashkiili hayati اlamr bmacruf nahy an munkar walislax bayn الnaas in la kaalmaysto dadka awoodda u saaxiibka ee saamaynta bulshada ku leh si hay-aad wanaagsan oo macruufka dadka u sheega loo sameeyo oo dadkii maata dhaqameedyada iyo nin garboodkii iyo ganacsatadii iyo ummadda wixii nufuud ku leh bulshada saamayn ku leh in lala kaashado si loo helo dad had iyo goor ka shaqeeya macruufka dadka u sheega xumaha reeba oo hay-aadkaas munkarka la dagaalamaya in ummadda dhexda laga helo islaaxu eh, islaaxu wa tafciil muasasati diiniya rasmiya in la hagaajiyo oo la kiciyo la abaabulo muasasaadka diiniga rasmiya awqaafyada iyo wasaaradka awqaafta iyo macaahidda iyo jaamacadka dhulkaasoo dhan la kiciyo si diinta uga shaqeeya muwaajahatu nawaasil walmustajadaat xasba fataawa culamaa warshadaatihim wixii imanaya maarata masaa'il ah ee soo cusboonaada in loo tixgeliyo fataawada ahlucilmiga iyo talooyinkooda ay bixinayaan التعاون مع الدعاة وأهل العلم في الداخل والخارج للنهوض بدعوة والوقوف أمام التحديات العالمية waxaa muhim in la kaashado ducaaddu ay iskala maysato daakhil iyo khaarij intaba dibadda iyo banaanka iyo gudahaba si markaa dacwaddii loo kaco oo had iyo goor waxyaabaha ummadda gaalo iyo cawaankeed kaga imanaya iyo dhibaato dacwadda ku socota layska kaashado oo diinta layska kaashado mar haddii manhajku mid yahay ummaddu inay wax badan tasaamuxdo oo dacwadda laga shaqeeyo oo laysu kaalmaysto waa mawjida wasaa'ilu dacwat watagyiir waxaa ka mid a ah tacriifu nnaasi birabbihim iyo wadacwatu bicibaadati waxda in dadka diinta la baro wasaaisha la maraya waa dadka diinta loo sheego oo dacwadda loogu yeeo ilahay kegii la caabudo ilahay kegii loogu yeeo addacwatu ila tawxid bikuli anwaaci bikuli muqtadayaati watadiir taxdiiru min cibaadati hayr illah in tawxiidka dadka loogu yeeo anwaacdiisa iyo waxa uu keenayo in looga diro shirkiga looga diro nashru tawxiid mutaabacati rasul sal lla slam wa bixuquuqihi wa axyaai sunnatihi wa rabti innaasi bitawjiihaatihi wataxdiiri min alibtidaci bianwaaci tawxiidka yani lagaga daydo nabiy llahi maxamed sal mutaabacada oo raaco rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi oo e, dadka lagu baraarujiyo xuquuqda rasuulku uu inagu leeyahay sunnaha nooleyntiisa dadka in lagu xidho tawjiihaadka nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh dadka in loogu doo bidacda iyo anwaacdeeda nashru cilmi sharci baa ka mid a ah bimustawiyaati mukhtalifa bitakriiji jiil min aducaati walculamaa cilmiga in la faafiyo <coughs> oo si loo soo saara jiil ducaad iyo culamo ah bulshada dhexdeeda si loo soo saaro waa in cilmigana macaahidii iyo xalaqaadka cilmiga iyo jaamacadka la xoojiyaa si loo helo ummad eh, dhaxasha waxaa la yihahdo cilmiga iyo diinta faafinteeda alijtimaam bicilmi eh, taskiyati nufuus iyo eh, in xoog la saaro nafta tarbiyeynteeda oo calaa manhaj salaf dee qaabka nafta loo tarbiyeeyo taskiyada iyo caagaas usluuba usuufiyan usluub bay leeyihiin ahlu sunnaha manhajkooda usluub buu ley marka usluubda qur-aanka iyo nebigu wuxuu tarbiyey in loo maro waaye mukhaaabat jamiic sharaaix mujtamac muraacati furuuq walictibaaraat wadamaan usuuli dacwati ilayha in bulshada laamaheeda kala duwan oo dhan lala khitaabo iyadoo la fiirinaya fawaarida hadiga udhahaysa oo la tixgelinayo si dacwadda loo gaadhsiiyo ummadda oo odayaasha waxgaradka ganacsatada askarta cid walba in diinta la gaadhsiiyo iyadoo qolba furuuqda udhaxaysa iyo sida wa loogu sheegayo la tixgelinayo almuwaasanatu bayna juhuudi tasiis walbacث wa bayna juhuud اxifaad calaa kyan uma wa wujuudiha in laysu miisaamo bacfigan iyo tasiiskan soo saarkan dacwada tan la kicinayo ee la rabo ummadda in la gaadhsiiyo iyo kayaanka ummadda wixii u dhaqnaayo hore la ilaaliyo ila ummadda waxbaa u dhaqnaa waxbay haysatay meel ba waxu marayeen marka waxeedii hore laga dumin in wanaagsanaa in wixii ka qadan la saxo in maxaan ku dhahdaa horumar wanaagsan labada lasu eega had iyo wax marayaan maxaa qaldan maxaa dhiman xaggee waa midaas asacyu lidamaani walaya mujtamac lidacwati islam wanaasaratu laha in loo degdego <coughs> maxaanku waa la ihahdo ummaddu inay weela yeelatay dacwaddan ay ku xidhnaato oo dacwadii diinta ay u hiiliso dacwaddan ahlu inay u hiiliso ummaddu bulshadu oo isgarab taagto ay waxaa weeye arrinta in loo sacyo waa muhim jiddan asacyu liijaadi kawaadir saalixa fii maraafiq alxayaati mukhtalifa in soo saaro kawaadira oo wanaagsan maraafiqda nolosha ee kala duwan injineero dhakhaatiir dubaad jeesha ciidamo odayaal waxaasoo dhan kawaadir waxtar ah oo ummadda wax ku ool ah oo dadka maaragtay anfaca ummadda oo diintiina fahamsan in lasoo saaro waa arrimaha ictibaarkeeda iyo wasaaisha la maraya ka mid tahay islaaxu lcumaali walmuwadafiin bidacwati warshaad shaqaalaha iyo dadka maarata muwadafiinta in dacwadda hadikoo lagula hadlo oo la hogaajiyo islaaxu candimati tacliim wa manaahijiha muqararaadta in la hagaajiyo maxaan ku raahday tacliinta iyo andimadeeda iyo hawlaheeda iyo manaahijteeda iyo muqararaadka ama macaahid ama jaamacaad ama madaaris in had iyo goor waxaa jira dad badan oo gaalo ah oo intaa manaahijta bedelaya oo hay-ado dhaqaalo ku bixinaya oo doonaya gaar ahaan xagga sugaanta waa laga soo galaa taariikhda mawaad ijtimaciya waxay yidhahdaan meelo badan baa laska soo galaa waxa laga yaha meela qaarkood waxba laga bedeli karin lakin xaggaas waa iska soo galaa in marka aada isha loogu hayo oo dadka ducaadda iyo ahlucilmigu ay ku mashquulin tawjiih wa tarbiyat alcudaad alhaa'ila min طalabat madaaris walmacaahid waljamcaat in la tawjiihiyo oo la tarbiyeeyo dad badan oo madaarista طulaabulcilmiga ah macaahidda iyo jaamacaadka in xoog la saaro oo ajiyaashaas la badbaadiyo oo khayrkii wanaagga loo sheego taasiis wa islaaxu wasaa'il اliclaam wاlistifaadati minha fi tawjiih الshacb waxaa weeyaan in warbaahinta la hagaajiyo oo laga faa'iidaysto oo waaa la waa soo biray hadda fadaa'iyaadka facebookya dheh internet waaa lahad eh, whatsapya dheh in loo adeegsado eh, mikrofoonada media maarata telefishoonada meelaha wix laga sii daynoo dhan in laga jeediyo hadallada fiican ee khayrka iyo islaaxa bulshada eh, jawaanibta kala duwan ee lagala hadlay bulshada danaheeda in meelahaas oo dhan la taabto oo laga shaqeeyo oo waxyaabaha isha lagu haynayo ee wasaa'il dacwa soo gelaya waxaa ka mid a ah khidmaة اmujtamac wاlmushaaraka fi xalli mashaakili wa takfiif aalaamih bulshada in loo shaqeeyo oo mashaakisheeda iyo aalaamteeda iyo xanuunkeeda iyo laga qayb qaato oo jimciyada khayriga ah iyo maaragtay marka abaaru ku yimaadaan ama waxa la yihahdo maarata duufaano ama waxyaabo kawaaris kusoo dhacaan in layska tixgeliyo ama dadkoo agoomaha iyo dadka tabaaraysan in laga laga warhayo oo bulshada danaheeda laga shaqeeyo جمعيات خيرية لو أبوه ودنا بلشتك الشقي وأبوه السعي لتوفير بدائل شرعية لأنظمة الحياة المخالفة للشرع سياسة واقتصادا وقضاء مثلا إن بدائل الدياريو وحياة شرعية خلافصا جانبك السياسة وحي سياسة أه inoo socotaa wixii sharci khilaafsan la bedelo oo siyaas sharci lagu bedelo dhaqaalaha wixii ribowiyaad iyo had iyo goorta waxaa loo siyaa buluug ribowiyaad intaa lagu halgamaya oo ay rabaan rag inay ka furaan waddanka oo ribo keenaan oo belo keenaan in badaa'il fiican oo iqtisaadka islaamiga ahaa oo dadku ka maarmahan in la diyaariyo ee qadaha baabkiisa qawaaniinta iyo dasaatiirta baatilka ah meesha laga saaro shareecada lagu bedelo oo badaa'il la helo yani maaragtay dadku ay kaga nastaan waxyaabaha ilaahay subxana wa tacala sharcigiisa khilaafsan insha allah intaas kusbilah towfiq subana